rb اlcaalamiin wslى اllah wslma wbaarak cla nabiyina muxamedi wcla alihi waasxaabihi ajmaciin kitaabu zakaati zakada ayuu kitaab yahay waxaan ka soo baxnay kitaabu salaati waxaan soo sheegnay fuqahaa lmuslimiin raxmat ullaahi calayhim mualafaadkooda fiqhiga waxay u hormariyaan mucaamalat lkhaaliq cibaadaadka iyagoo weliba ku dhisayo xadiidkii cabdullaahi bni cumar iyo keyr ay wariyeen saxiixeynkai iyo keyrna ay soo saarayaan buriya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaaha ila allahu ilaa aakhirihi shahaadada iyo eh, arrimaha ku saabsan caqiidada fanni gaar ahaaneed ayaa loo sameeyey sidaa darteeda fuqahada inta badan kama hadlaan waxa ay ka hadlayaan waa afarta rukni oo kale salaada zakada soomka iyo xajka sidaa xadiidka u kala hormariyey ayayna u kala hormariyaan salaadii iyo salaada waxyaabaha ku tacalluqo dahaaradeedii iyo waxaasi ayaan ka soo baxnay halkana ruknigii labaad weeyaanoo zakada zakada ee min arkaan alislaami inay tahay mutafaqun calayhi weeye mujmacun calayhi waa laisku waafaqsan yahay nusuusta iyo adiladana way caddayni tajibu zakaatu zakaa waxay waa ka waajibtaa fii khamsati ashyaa shan arrimood xayawaanaa xoolaha ama maalka shan arrimood oo ka mida iyay sakada ka waajibtaa shanta arrimood inay ka waajibi waa arrin mutafaqa waxaase khilaaf ka joogaa waxyaabo kaleo sakada ka waajibi miyaa jira waxaa raajix eh, cinda shaaficiya ah shantaa waxaan ahayn zake inayan ka waajibaynin tajibu zakaatu zake waxay ka waajibtaa fii khamsati ashyaa shan arrimood wahiya shanta almawaashi xoolaha la dhaqdo looda iyo geela iyo ariga ayaa loo jeedaa walasmaalu iyo lacagaha wazuruucu beeraha waxyaabaha dhulka ka soo baxa wathimaaru miraha zuruucda iyo himaartu waxay kala yihiin zuruucda waa shayga isaga iyo geedkiisa halmar la isla goynayo markaa miraha laga goostana geedka nafci kale oo miro kanaadin dambe uusan lahayn sida misgada galleyda iyo waxa lamidka ah imaarna waxaa la yidhaahdaa geedka midhihiisa marka la goosto geedka haddana midho kale laga sugayo sida timirta iyo cinabka iyo labadaasay kala yihiin iyo wa curuudu tijaarati ganacsiga badeecadeeda badeecada laga ganacsado fa ama mawaashida zakada ay ka waajibi xoolaha fatajibu zakaatu zaka waxay ka waajibtaa fii alaaati ajnaasin saddex jinsibay zakada ka waajibtaa xoolaha oo minha mawaashida ka mid a wahiya saddexdaasi alibilu geela weeye iyo walbaqaru looda iyo walghanamu ariga wa sharaa'idu wujuubiha zakada waajibidda ay ka waajibi xoolahaasi geela iyo looda iyo ariga sittatu ashyaa lix arrimood weeye lix shardi ayaa loo shardinayaa sakada waajibidda ay ka waajibi xoolaha nool alislaamu islaamnimo ruuxa waa inuu muslim yahay sakada ay ku waajibi waalxuriyatu xornimo walmilku taamu milki dhammaystiran iyo walnisaamu sakagoosnimo iyo walxawlu sanad iyo wasawmu foofitaan xoolaha sakada marka ay ka waajibi lix shardi ayuu u shardiyey laakiin shan shardi ayaa sax ah shardiga u hore uu ka bilaabaya islaamnimada islaamnimada shard lwujuub ma ahe waa shardu sixa asixidda sakada cidda ay ka asixi ayaa islaamnimo loo shardinaya amaa waajibidda gaaladuna sakada way ku waajibi hadhowna waa loo ciqaabaya laakiin ka asixi mayso inay islaamaan ka shardigaa uu ku dare ka bixi shanta kale saxiix wey wa sharaa'idu wujuubiha zakada waajibideeda shardiyaalaheeda sittatu ashyaa alislaamu islaamnimo walxuriyatu xornima addoon hadduu yahay dee xoolaba maleh walmilku milki attaamu ee dhammaystiran yacni xoolaha waa inaad milki dhammaystiran ku leedahay xoole ayaad ruux gorgorsateenoo aad ku heshiiseen xoolihiina kuguuusan soo wareejinin oo muxuu ahaa maadan eh, ka guddoomin dee xoolaha milki taamay kuma lihiin sakana kaaga waajibi mayso wanisaabu iyo nisaab zakagoys waa inay yihiin nisaabka sigaa sheegi doona iyo walxawlu sanad inuu ka soo wareego iyo wasawmu foofitaan xoolaha haddii ay meelku xirxiran yihiinee la calfinayo oo calaf loo soo gadayo sako ka waajibi mayso ee xoolaha waa inay foofaan oo kala mubaaxi ay ka soo daaqaan wa ama alahmaanu lacagaha fa shay-aani laba shay weeye aldahabu walfida yacni lacagihii waagaa la isticmaalayey labadaasay ahaayeen dahab iyo fida booskooda waxaa taaganaya lacagaha haddeer la isticmaalana ee dahab iyo fidba meesheeday taagan yihiin oo zakaa ka waajibin wa sharaa'idu wujuubi zakaati zaka waajibideeda shardigeeda fiiha lacagta ay ka waajibto khamsatu ashyaa shan arrimood weeye yacnii lixdii shardiya ee xoolaha ugu shardiyey soomkii ayaad ka reebi foofitaan ilaa lacag foofi mayse shardi kalaa loo shardinaya alislaamu islaamnimo shardiga waa anagii nina shardulwujuubu ma ahay waa shardu sixa asixidda ayuu shardi u yahay wlxuriyatu xornimo wlmilku taamu milki dhammaystiran wnisaabu zakagoysnimo iyo walxawlu sanad inuu kasoo wareego soomkii baa meesha ka baxay waama zuruucu beeraha fatajibu zakaatu zakaa waajibii fiiha beeraha ayay ka waajibi bialaaati sharaa'ida saddex shardi ayay kaga waajibi beerta zakaa ka waajibi saddex shardi soomkii baa baxayaayo xawlkii baa baxayaayo ilaa beertuu sanad inuu kasoo wareego loo shardin maayo markay sidaa kugu soo baxdaba zakadii hore ka waajibi marka aad ka bixiso zakana mar dambe zaka lagugu yeelan maayo miaal kubayaal kiintaal haddii ay ku baxeen marka ay baxeen ayaad ka sakayni inaad ku biilato aad usoo iibsatay ganacsi maahe waa eh, inaad reerka ku biilato boqolkaa kiintaalee meesha dhigtay weliga zake kaaga waajibi mayso oo zuruucda misigada mirahana waa lamide zakada hal mar keliya ka waajibtaa ciday u baxday ayayna ku waajibtaa cid kale uma waajibto waama azuruucu fatajibu zakaatu zaka waajibi fiiha dhexdeeda bialaai sharaa'ida saddex shardi ayay ku waajibi an yakuuna waa inuu yahay midhahaasi waxaa la beertay mimaa waxa yasracuhu aadamiyuuna aadamiyiinta ay beertaan yacni bani aadamka waxyaabaha caadi ahayn ay u beertaan waa inuu yahay misigada caadiga ah ee midho aad baadiyaha intaad u baxdaad midho kasoo guratay hoob iyo wax lamid ah saka waajibi mayso ama hoobtii lafteeda waad beerato kuu baxday zaka ka waajibi mayso waa inuu yahay wax caadi ahaan baniaadamka ay beeran jireen ee beertaa lagu yaqaani an yakuuna waa inuu yahay mima shayga yasrachu ay beertaan alaadamiyuuna aadamiyiinta wa yakuuna waa inuu yahay quutan cunto mudakharan weliba keedgelayso cunto meel la dhigan karoo la keedaysan karo qudaarta ku baxaysa oo qudaarta moos iyo waxyaaba lamid a ah hadduu kuu baxa zaka ka waajibi mayso sababtoo ah cunto meel la dhigan karaayan ahayn wa waa inuu yahay nisaaban zakagoysna waa inuu noqdaa isagaa sheegi doonaa meesha zakagoysu ku noqonayo wa khamsatu awsuqin sharati ranwi awsuq jamcu wisqin wisqigana waxaa la yidhaahdaa ratiga hal mar wixii la saaro ee labada dhinac laba jawaa laga kala saaro halkaa ran ayaa wisqi la yidhaahdaa wisqigaasina ama waa laba boqoloo kiila ama laba boqoloo kiila wax ku dhadhow wey oo dhinaciiba boqol kiila la saaro walaa qashira wax qashin la yidhaahdana calayhaa dusheeda uusan ku sugnayn yacni misigadiioo saafi ahoo sabuulkii iyo waxyaabaha aan wadanine misigadiioo saafiya waa inay tahay waama humaaru miraha fatajibu zakaatu zakaa waajibin fii shay-ayni laba miray zakada ka waajibta oo minhaa miraha ka mid ah amaratu nakli timirta miraheeda oo timirta miraha ka baxa dee zakaa ka waajiba waa timirtii iyo wa amaratu lkarami cinabka mirihiisa labadaasay zakada ka waajibtaa midhaha kale kama waajibto wa sharaa'idu wujuubi zakaati zaka waajibideeda fiiha midhaha ay ka waajibtay shardigeedana arbacatu ashyaa afar shay wey alislaamu islaamnimo iyo walxuriyatu xornimo iyo walmulku taamu milkii dhammaystiran iyo wnisaabu nisaab wa amaa curuudu tijaarati ganacsiga badeecadeeda fatajibu zakaatu zaka waxay ka waajibi fiiha curuudu tijaara bisharaa'idi shardiyaalihii ayay kaga waajibi almadkuurati loo sheegay fi lahbaani lacagta lacagta shuruudii loo sheegay lacag wey waxa la sakaynayay ayaa loo shardini faslu awalu nisaab halka wuxuu ka bilaabaya maalka sakada ay ka waajibtuu kasoo hadlay oo shan maal buu ahaa lacagaha xoolaha la dhaqdo waxyaabaha dhulka ka soo baxay zarciga ah miraha oo muxuu aha karamka iyo timirta ah iyo ganacsiga shantaa arrimood ayay zake ka waajibtaa shantaa arrimood mid walba waxaa loo shardiyaa nisaab oo nisaabu laazim waa loo wada shardinaya nisaabkii buu rabaa inuu ka hadlo xoolaha la dhaqdo ee xayawaanaadka ee nisaabkooda intee yahay lacagtu nisaabkeeda xaggey tahay arrimahaasuu rabaa inuu ka hadlo faslun wa awalu nisaabi libili geela nisaabkiisa ka goyskiisa meesha ugu horaysaa khamsun shan weeye wa fiiha shaatun geela zakada waxay ku waajibtahay ugu horeeyaa shan neef shan neef oo geel ah shan halaad ha noqdeen ama shan rarti waxay doonaan ha noqdaan laakiin shardi waxa ah waa in xayawaan foofayo caadi caadiya waa inay yihiin wa awalu nisaabi libili geela nisaabkii meesha ugu horeysaa khamsun shan neef weeye wa fiiha shantaasi waxaa ka waajibi shaatun hal neef ah, shaatun neef ari ah neef ariyaa ka waajibi wa fii cashirin tobankii geela ahaana shaataani laba neef ayaa ka waajibi wa fii khamsata cashara alaaun xoolaha la dhaqdo zakadooda waxyaabaha kale waxay kaga bedelan yihiin xoolaha meesha ay nisaabka ku gaaraan nisaabkaasi nisaabka ku xiga inta u dhexaysa waqsi baa la yidhahdaa waa la cafiyey miiaal shan geel ayay sako ka waajibtay soo maaha sagaal geel haddaad leedahay sagaal neef oo geelah haddaad leedahay halkii neef oo ariga ahan kugu waajibi shanta wixii ka waajibaya waajibi afartan neefee kale dulsaarkaa ah waa cafis laguma haysto hal haba markuu ku darsamay toban noqdaana laba neef lagaa rabaa waqsi baa la yidhaahdaa sidaa lacagaha iyo misigada dhulka ka soo baxda iyo waxaasi ma leh shay kasta fa weeyaano shilin hadduu ziyaado shilinka curudu tijaar ganacsiga lamid ah, shilin hadduu ziyaado waa la xisaabaya way soo socotaabe wa fii cashrin tobankiina shaataani laba neefoolaba neefoo ariyaa ka waajibi wa fii khamsata cashara shan iyo tobankii neefee geela ahaa alaau shiyaahin saddex neefoo ariyaa ka waajib yani shantiiba waxaa ka waajibay neef arya wa fii cishriina afartankii wa fii cishriina labaatankii neefee ari ee geela ahaa waxaa ku sugan arbacu shiyaahin afar neef oo ari ah halkaasaa ugu dambaysaa ari lagaga sakeeyo geel labaatan marka uu gaaro waa yahay wa fii hamsin wa cishriina shan iyo labaatan marka uu gaaro bintu mukhaadin nirig yar oo sanad jira sanad u dhammaaday ayaa waajibi bintu makhaadin makhaad waxaa la yidhaahdaa foosha ama neefka marka uu dheeska yahay ee dhali rabo waxaa bintu mukhaadin loo leeyahay waxaa caadi ah nirigtu markay sanad dhammayso hashii nirigtaa dhashay hooyadeeda way riman tahay markaa sida badan bintu mukhaad waxa sidaa waa loo leeyahy waa sidaa wa fii hamsin eh, wa cishriina shan iyo labaatankii waxaa ku sugan bintu mukhaadin eh, bintu mukhaada niriga eh, hal sana jirto wa fii sittin wa alaaiina lix iyo soddon geela marka uu yahay waxaa ku sugan bintu labuunin ninig laba jirah laba jiriya waxoogaa weliba bintu labuunin labuun minaa laban baa laga keenay yacnii hooyadeeda da'dii ku xigtay dhashay oo da'deed ku xigtay ku irmaan sidaa ayaa labuun lagu bixiya waa sida faraha badani wa fii sittin wa lix iyo afartan geeli marka uu yahayna xiqatun nidig waxaa ka waajibaya xiqa ah xiqatun mid munaasib ku ah xiqa waxaa loo leeyahay haddii eh, ay nirig tahayna inay rimto yaa munaasiba oo waqtigii ay rimi lahayd waa la gaaray hadduu qurba ahaan lahaana waqtigii la raran lahaa ayaa la gaaray xiqaa la yidhaahdaa afar jir iyo waxoogaa wey weliba wa fii ixdaa wa kow iyo lixdan geela marka uu yahay jadacatun nirig ilka jabsatay yacnii qaalin ilka jabsatay ayaa ka waajibtay oo muxuu ahaa shan sare iyo waxoogaa jirta wa fii sittin wa sabciina lix iyo toddobaatan marka uu geela waxaa ka waajibayaa bintaa labuunin laba nirgood oo min laba jir ah wa fii ixdaa wa tisciina kow iyo sagaashan marka uu yahay geela xiqataani laba qaalmood oo min afar jir ayaa ka waajibi wa fii miatin wa ixdaa wa cishriin boqol kow iyo labaatan marka uu yahayna alaau baraatin labuunin saddex qaalmood oo min laba jir ayaa ka waajibi uma fii kulli arbaciina halkaas marka geela uu ka gudbo fii kulli arbaciina afartankii la arkaaba bintu labuunin ayaa ka waajibi nirig laba jira wa fii kulli hamsiina kontonkii la arkaana xiqatun xiqa ka waajibi qaalin afar jira faslu wa awalu nisaabi lbaqari looda nisaabkeeda meesha ugu horeeya aauuna soddon wey meesha sakagoys looda ay ku noqonay soddonaa u horaysa wa fiihaa soddonkaa waxaa ku sugan tabiicun dibi laba jir ah tabiic yacnii tabiica wuu raaca laga keenay hooyadiisu ka guray daaquu u raacay sidaa ayaa tabiic loogu bixiyey wa fii arbaciina afartanna musinatun qaalin lasoo ilka baxday qaalin lo ah oo soo ilka baxsatay saddex jir meelaha ayaa waajibi wa calaa haadaa sidaa un abadan weligaa faqis qiyaaso yacnii soddonkii la arkaba dibigaa yare laba jirka ayaa ka waajibi afartankii kastaba waxaa ka waajibayaa ee musinna xooloodii haddii ay badato siddeetan haddii ay gaadho laba afartanaad weeye haddii ay sagaashan gaadho saddex soddonaad weeye soddon kastaba waxaa ka waajibi tabiica afartan kastana waxaa ka waajibayaa musinnada sidaa ayuu ujeedaa faqiis faslun wa awalu nisaabi alghanami ariga nisaabkiisa meesha ugu horeysaa arbacuuna afartan weeye afartan ariga marka uu gaaro ayay zakagoos u noqday wa fiiha mar kastana xusuusno sanad inuu soo wareegaa laazima oo xoolahaasi iyagoon ka yaraanin nisaabka meesha ay zakada ku gaareen iyagoon ka yaraanin sanadka waa inuu u dhammaadaa miaal afartan ayuu afartan neef ari ah ayuu sanadka kuugu bilowday afartankii ayagoon ka yaraanin inay ka kordheen mooye ayuu sanadkii dhammaaday markaasay sakada waajibi hadday dhacdo afartan bay ahaayeen lix bilood kadib soddon iyo sagaalay noqdeen hal leefaad qarate soddon iyo sagaalay noqdeen kadib ay dhasheen waxa dhaleeno ay afartan haddana gaareen markaas afartan ay gaareenee dambe ayaa la bilaabaya nisaabkii hore khalaas waa joogsaday xoolkii hore socday wuu joogsanayaayo nisaabkii mar hadday hoos uga dhacaan khalaas waayl eh, xoolkii socda waa go'ay markaa dambe nisaab gaaraan ayuu xoolkii bilaabanaya sanadkii bilaabanaya wa awalu nisaabi alhanami iyo ariga nisaabkiisa meesha ugu horaysa arbacuuna afartan weeye wa fiiha afartanka waxaa ku sugan shaatun neef ari ah jadacatun shaatada oo jadacatun ilka jabsatay oo min adani eh, ida ah owaniyatun lasoo ilka baxday oo min almaczi riyaa yacnii riyaha iyo idaha dee idaha ka hor baaluqaa idaha ilaa lix biloodba waa ku baaluqaan muxuu ahaa riyahana sanad iyo waxoogaa ayay ku baaluqaan marka jadacatun mid ilka jabsatay oo ida ah ama musinnatun mid lasoo ilka baxday oo riyaa ayaa ka waajibi ariga ka waajibtaa nisaabka kuxigaa wuxuu noqonayaa ilaa afartan inta u dhexayso yacnii boqol iyo labaatan marka uu yahay oo hal uusan ku darsamin sida afartan aad u sakaynaysaad u sakayni neef arigaad ka bixini boqol kow iyo labaatan marka uu gaaro yaad laba neef bixini wa fii ixdaa wa ishriina wa fii ixdaa eh, wa fii miatin waxid a wishriina boqol iyo kow iyo labaatan shaataani laba neefoo ari ayaa ka waajibi wa fii miatayni wa waaxidatin laba boqol iyo kow marka uu yahayna alaau shiyaahin labasaddex neefoo ariyaa ka waajibta wa fii arbaci miatin afar boqol marka uu gaarana arbacu shiyaahin afar neefoo ariyaa ka waajibtay uma fii kulli miatin intaa mar hadduu arigii ka gudbo fii kulli neef ariya ah an boqoluu gaaray shan neefoo arigaa ka waajibi kunuu gaaray toban neefoo arigaa ka waajibi yacnii mar hadduu ka gudbo afar boqol wixii ka dambeeyaa boqolkii la arkaba neef arigaa ka waajibi faslun wlkhaliiaani yuzakiyaani zakaata alwaaxidi bisabci sharaa'ida halkani wuxuu ka hadlayaa masale muhiima masaladaa waxa weeye dad ayaa waxay shirka ku yihiin xoola shirkadda ayaa laba u qaybsantaa khaliid isku darsiga xoolaha la isku darsadaa laba qayb u qaybsamaa xoolaha inaan la kala miri karin oo xoola kala soocmi karaa inayan ahayn iyo inay kala soocmi karaan labadaasaa loo qaybinaya xoolaha haddayan kala soocmi karin waa shirkadda caadiga ah dee lacagaan isku darsannay lacagtiiba waxaan ku soo iibinay dee muxuu ahaa alaab khalaas waaye shay kasta oo alaabtan ka mid a ah, qeyb baad adigu ku leedahay anna qeyb baan ku leeyahay wax kala socmaya ma aha kaasi shirkaa la yidhaahdaa qaabka loo sakaynayo musanifka halka kagama hadlayo arrinka uu ka hadlihayo waxa weeyaan xoolo noolaa isku darsannay nin walba xoolihiis waa la yaqaanay yacnii lacag intaan isku darsannay xoolo kuba soo gadin ee xoolihiioo noolnool ayaan isku darsannay aniga arigayga waa la yaqaanaa hebel iyo hebel waan ka tirsan yahay sumad goonni buuba ii leeyahay kuwaagana waa la yaqaanaa waanse isku darsannay oo xoolihii way isku jiraanoo isla foofaan oo isla yimaadaan way isku sakagelayaan miiaal labaatan neef oo ariyaad adigu leed anna labaatan neef waa isku darsanne shuruudda soo socotaa haddii la helo zakaa nagu waajibtay labaatan neef zake kama waajibaynin waagii hore laakiin markaan isku darsanay maxay noqdeen afartan he afartan neef waa zakaa waajibi markaasi taa weye uu ka hadlayo xoolihio noolo la kala garanayo ayaan isku darsannay haddii aan isku darsannay toddoba shariyaa la sharinay toddobadaa shari haddii la helo zakaa waajibi sidaa ayuu u wlkhaliaani kuwii wax isku darsaday yuzakiyaani way zakaynayaan zakaatalwaaxidi hal qof zakadiisii oo kale ay zakaynayaan bisabci sharaa'ida toddoba shardi bayna ku zakaynayaan idaa kaana waa haddii uu yahay almaraaxu waaxidan walmasraxu waaxidan walmarcaa waaxidan walfaxlu waaxidan walmashrabu waaxidan walxaalibu waaxidan wamawdicu lxalbu waaxid yacni shuruudda qaar baa waxaa jira waxoogaa daciifa laga fiican yahay idaa kaana waa haddii uu yahay almaraaxu makaanu xarooshada meesha ay ku soo xaroonayaan waaxidan mid walmasraxu meesha ay u foofayaanna waaxidan mid haddii uu yahay walmarcaa meesha ay soo daaqayaanna waaxidan mid hadduu yahay walfaxlu neefka riminaya xoolahana waaxidan mid haddii uu yahay walmashrabu meesha ay ka cabayaanna waaxidan mid hadduu yahay walxaalibu qofka lisayana waaxidan mid haddii uu yahay wa mawdicu lxalbi meesha lagu lisayana waaxidan mid ay tahay labada shardiyaee dambe mooye shuruuda horaa sax ah shuruudda hore waxa weeyaan xoolaha waa inay isku xaran yihiin maalinkii bay isla foofaan habeenkiina nin walba xoolihiisa goonni buu u xaraystaa iskuma sakagelayaan marka ee hal xara waa inay ku wada xaroodaan hal xaray ku wada xaroodeen markay foofayaanna waa inay isku meel u foofaan oo ayagoo isku jira ay wada foofaan haddii markay foofayaan aan xaradiina hadha waa isugu keenayno iskuma zake gelayaan waxaa la mida meesha ay ka cabayaan waa inay mid tahay hal meel waa inaan ka wada waraabsanayno haddii de adiguna ceel goonniba adna ceel goonnia markay soo aroorayaan waa kala miranaynaay adiguna kaagaad ka waraabsan anna kayga iskuma zake gelayaan arrimahaasu ka hadlaya wlkhaliiaani kubii isku darsaday yuzakiyaani way zakaynayaan zakaatalwaaxidi hal qof zakadiisii oo kale ay zakaynayaan bisabci sharaa'ida toddoba sharti idaa kaana waa haddii uu yahay almaraaxu makaanu xarooshada xaradii wey waaxidan mid haddii uu yahay wlmasraxu makaanu foofidana waaxidan mid xalaal haddii ay tahay xiina turiixuuna wa tasraxuuna soma maadalba qur-aanka walakum fiiha jamaalun xiina turiixuuna markaad soo xaraynaysaan waay wa tasraxu markaad foofinaysaan almaraaxu meesha lagu xaroonaya waaxidan mid haddii ay tahay walmasraxu meesha ay u foofayaanna waaxidan mid haddii uu yahay walmarcaa meesha ay soo daaqayaanna waaxidan mid haddii uu yahay walfaxlu neefka riminayana waaxidan mid haddii uu yahay walmashrabu meesha ay ka cabayaanna waaxidan mid haddii uu yahay shuruudaasaa saxa labada shardiya waa laga fiican yahay walxaalibu qofka lisaya waaxidan waxba shardi maaha taa nin walba ooliisa gooniha u listo wa mawdiculxalbi meesha lagu lisayaana waaxidan ee hal edeg waa inay xoolihii ku wada xariisan yahaan weynihii yaryaraa iyo maqashii waa inay ku waba laazimaataa maqashaada gooni u xariisadi waayahay faslu wanisaabu dahabi dahabka nisaabkii cishruuna mihqaalan labaatan mihqaal weeye yacnii dahabka waxay sake ka waajibtaa labaatan mihqaal labaatan mihqaal waa mihqaalku waa shay wax lagu miisaamin jiray waagii hore muxuu ahaa inta uu yahayna la wada garan jiray sida haddeer lacagta baan u naqaano shilinkii iyo labadii shilin iyo tobankii shilin iyo labaatankii shilin sida loo yaqaano misqaalkaasi haddeer haddii garaam ahaan loo bedelo waa eh, eh, shan iyo siddeetan garaam shan iyo siddeetan garaam buu ya halkii miaal waxaan u jeedaa labaatankii miaal marka eh, lacagtu waxay ku saka goyni dahab haddii ay tahay iyo hadday lacagahan caadiga ay yihiinba shan iyo siddeetan garaam oo dahaba ah wixii la qiimo ah dahab hadduu yahayna shan iyo siddeetan garaam ayuu ku saka geli oo nisaabkiisu waa halka lacagtan caadiga ah ee lacag kenya iyo dollar iyo lacag soomaaliya haddii ay tahayna shan iyo siddeetan garaam wixii goyni karo shan iyo siddeetan garaam qiimahooda lacagtii gaadhaa halkaasuu nisaabkeeda ka bilaaban xolla waa shardiye wa nisaabu dahabi dahabka nisaabkii cishruuna mihqaalan labaatan mihqaal wey wa fiihi labaatanka mihqaal waxaa ku sugan rubculcushri afar meel u dhig meel yacnii toban meel u dhig toban meel marka loo dhigo meel ka midoo afar meel loo dhigay ayaa waajibay rubculcushri waa sida yacnii rubculcushrigaasi waxaa ka sahlan lacagta aad haysato afartan meel u qaybi afartan afartankaasay meel ka waajibi miaal boqolkii afartan meel u qaybi boqol afartan haddaad u qaybiso maxay noqoni laba shilin baray noqon yaa ka waajibi labadii boqol waxaa ka waajibi muxuu ahaa shan shilin rubculcushrigu intaas weeye waxa aad haysataa toban meel u qaybini tobankaa meel meel kamida ah ayaad afar meel usii qaybini haddeer boqol haddaad toban meel u qaybiso toban waxaa soo bixi boqol toban meel u qaybi dee tobanaa bixi ilaa boqolkii waa toban tobnaade tobankaasi afar meel u qaybi hee laba shilin mar waaye marka rubuculcushri iyo haddii aad afartan u qaybiso isku macnay noqonayaan isku meel bay imaanayaan wa fiihi rubucu wa huwa rubuculcushrigana nisfu miqaalin miqaal niskii weeye wa fii maa zaada wixii ka bataana bixisaabihi xisaabtiisuu ahaaday oo arrinkii aan lahayn xoolaha waa kaga bedela xoolaha la dhaqdo xayawaanaadka way kaga bedelan yihiin waxyaabaha kale laga sakeeyo xayawaanaadka la dhaqdo geela iyo looda iyo ariga meel bay ku sakegelayaan tiradaasi tirada ku xigtooy ku sakegeli doonaan inta u dhaxayso waqsi baa la yidhaahdaa cafis bay ahayd laguma haysanin waa yahay miaal geela waxaa nidha shan buu ku sake galay shantaasi tirada ku xigta waxay ahayd toban toban iyo shan inta udhexayso afar weyaane afarta waa lagu cafiyey oo geela hadduu sagaal yahay shanunbaad ka sakaynaya afarta kale lagaaba rabo lacagtu sidaa maaha mar hadday sakagoys gaadho shan iyo siddeetan garaamay sakagoys ku noqotaa soo maaha hal garaam hadduu ku ziyaado hal garaam oo keliah garaamkaasi rubculcushriyaa laga bixini waa la sakayni garaamkaasi toban meel u dhig hal meel afar meel u dhig meeshaasaad bixini marka shaygii zaa'ido fa bixisaabihi sida ayuu u fiima zaada wixii ziyaado waxaa ku sugan bixisaabihi xisaabtiisa wa nisaabulwariqi fidada nisaabkeeda lacagta fidada ahay qalinkaa nisaabkeeda miata dirhamin laba boqoloo dirham wey laba boqoloo shilin macnaha wa fiihi waxaa ku sugan rubuucucushri toban meel u dhig meel kamidoo afar meel loo sii dhigay wa huwa khamsatu daraahima rubuuculcushrigana waa shan dirham wa fii maa zaada wixii ziyaadana bixisaabihi buu ahaaday walaa tajibu waajibi mayso fi lxulliyi xullida almubaaxi bannaan zakaatu zaka ka waajibi mayso waxyaabaha laysku qurxiyo dahab iyo fida isla markaana mubaax ahe sharciga u baneeyey zaka kama waajibayso waa madhabka imaamu shaafici raxmatullaahi calayh iyo aimo kale yaa madhabkaa qaba miaal xullida mubaaxa waxaa ka mida ah, dee waxyaabaha haweenka isku qurxiyaan dahabka haweenka waa u xalaal inay isku qurxiyaan dahabkaasi mar haddii isku qurxin loogu talagalay iyo xirasho ee ganacsi iyo dan kale aan loogu talagelin zake kama waajibayso haddiise isku qurxin keli aan loogu talagelin maxaa loogu talagalay ganacsi waaye caadi suuquba yaalla dee zaka ka waajibta maya ganacsi looguma talageline keyd baa loogu talagalay inuu meel ku yaallo maalinkii aad u baahato aad iibsato zaka ka waajibi waayo dahabka sidiisuu lacag u yahay waxyaabaha aan lacagta ahayn iyo xoolaha la dhaqdo waxyaabahaasi aan ahayn yani waxyaabaha ganacsiga kale haddaan ganacsi loogu talagelinaya keed un loogu talagalay saka ma waajibto waa annaga habeenna ka hadli amaa wixii lacag ah oo dahabka fidladaa ka mid ah miaal toban kun oo dolaraad meel dhigatay tobankan kun oo dolar kuma ganacsan haysid haddeen meel bay iska taalla laba sano saddex sana meeshaa iska taal maalinkii loo baahdo unbaad rabtaa inaad waka sanad kastoo gala zaka ka waajib sababka waxa weeyaan dee lacag weeye waxani lacagtana sideeday zakada uga waajibtaa ama haddii beriis uu ahaan lahaa oo beriisaad meel dhigtay beriiskan ganacsi miyaad ugu talagalsan tahay mise cuntaad ugu talagalsan tahay haddii aadan ganacsi ugu talagalsanin weligaa zaka kama waajibteen lacagtase ganacsi iyo ganacsi la-aanba uma baahnayn sideeday zaka uga waajibtaa dahabkiiyo fidladana waa sida haddaba xullidan haweenka ay isku qurxinayaan haddii eh, xullinimo loogu talagalay inay xirtaan oo isku qurxiyaan kile ee loogu talagalay wax sakoo waajibin lama arko tira ahaan intay loo ogol yahay madhabka imaamu shaafici wuxuu leeyahay xad male intay doontay gabadhu ka dhigan kartaa xulli boqolkiila ha ka dhigato hadday doonto khalaas wixii mar wax la xiranaya hadduu yahay laakiin haddii loogu talagalay hadhow marka loo baahdo keed ha ii ahaado taa aka ka waajibi walaa tajibu zaka waajibi mayso filxulliyi lmubaaxi xullida la baneeyey zakaatu zake ka waajibi mayso faslu wa nisaabu zuruuci beeraha nisaabkooda iyo wa himaari midhaha nisaabkooda khamsatu awsuqin shan wisqi weeye beeraha yani misigada caadiga soo baxdo iyo miraha timirta iyo cinabka midhahooda nisaabkooda waxaa ugu horeeyaa shan wisqi wisqigana waxaa la yidhaahdaabaa intii rati markaa lagu raro waxaa aalib ahayd ilaa laba boqoloo kiila meelaha in ratigii la saarayo marka wuxuu noqonayaa an wisqi marka la yidhaahdo waxay noqoni kun kiila somaa kun kiila kun kiila wax ku dhawaad w sideed boqoloo kiila iyo meelahaas wanisaabu zarci wahimaari hamsatu awsu wahiya alfun wa sitmiati ridli kun iyo lix boqoloo ridli weeye radliga laftiisa wax waagii hore lagu miisaami jiray ayuu ahaayo sida kiilaha loo isticmaali jiray laakiin kiilaha waa ka bedelnaa bilciraaqiyi weliba radliga ciraaq loo nisbeeyey yacnii radligii ciraaq iyo radligii baqdaad ayaa radligii ciraaq iyo radligii dimishqaa kala bedelna oo dimishqana radligooda waa ka bedelnaa kan ciraaq wayna kala yar miisaan badnaayeen kan haddayna wax ku xisaabayna waa kii ciraaqi sida ay u jeedaan aduu wax waagaas la isticmaali jiray ayuu ahaay inqiraaday go'ay haddayna aan la aqoonin wa fii maa zaada wixii ka bata waxaa ku sugan bixisaabihi xisaabtii oo miraha dhulka ka soo baxa hal kiila hadduu ziyaado kiilahaasi toban meel inta loo dhigaa meel laga bixinaya wa fiiha waxaa ka waajibi in suqiyad haddii lagu walaabiyo bimaai isamaai aw isayxi alcushru yacni wuxuu ujeedaa beerta waraab bay u baahan tahay oo biyay ku baxdaa biyahaasaa laba loo qaybinaya biyahan biyo un ilaah keenay haddii ay beerta ku waraabtay roob baa waraabiyey ama daad socdaa waraabiyey yacnii ruuxan beerta lahaa waraabinta shaqo kumuusan lahayn isagu waxaa ka waajibayaa cushur toban meel udhig meel ayaa waajibay tobankii jawaan hal jawaanaa waajibaya haddiise adigu aad waraabisay oo beerta adigaa waraabiyey nisba waajibi markaa jawaankii niskiisa kugu waajibi yani cushur niskiisaa kugu waajibi waayahay haddii qaarna beerta roob u waraabiye qaarna adigu aad waraabisay ka waran waraabka intuu la ekaa ayaa loo xisaabayaa haddii ay isla ekaayeen beerta intii aad waraabisay iyo intuu roobka waraabiye iyo hadduu mid badnaa iyo xisaab bay markaa noqoni wa fiiha shantaas wisqi waxaa ku sugan in suqiyad haddii lagu waraabiye bimaai samaai samada biyaheeda lagu waraabiye aw isayxi ama daad ayaa lagu waraabiye daad socda alcushru toban meel udhig meel ayaa waajibi wain suqiyad haddii lagu waraabiye biduulaabin dardaritaan yani duulaabin wadaamayn wadaana lagu soo daray ow nadxin ama biyo lagu firdhiyey oo lagu shubay oo batoor iyo wax lamid ah la saaray nisfulcushri toban meel udhig mayl niskeeda yani meeshii markii hore kugu waajibtay niskeeda ayaa waajibi wtuqawamu curuudu tijaarati wallahu aclam sal allahu wslama wbaaraka cala nabiyina muxamedi wcala alih waasxaabih